bismillaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo labaad oo suuratu yuunus ka mid a ah. waxaynu ku dhex jirnay oo casharkeenna hore aynu ku dhex jirnay sifaadka ilaahay owliyadiisa oo ilaahay qur-aanka uu ku sheegay iyo axaadiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo aqwaasha salafka ayaanu maaragtay ku dhex jirnay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ilaahay owliyadiisa khawf ahaan maayo korkooda maalinta qiyaamo idaa khaafa naasu dadku markay khowfaayaan oo baqaayaan walaa hum yaxsanuuna odha ilaahay mana ahan kuwa tiiraanyoonaayo alla markaas wuxuuna soo dhahay waxaa weeye ilaahay ulyadiisu kuwa alla rumeeyey oo alla ka cabsada weeye awaamirta ilaahay fartooma waxa alla ka reebaana ka hara weeye awliyada ilaahay waa kuwaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala marka waxaynu kusoo jirnay sifaadki ilaahay owliyadiisa ayaynu kusoo dhex jirnay alla wuxuu yidhi haddana wa watacaala lahum waxaa u sugnaaday ilaahay owliyadiisa albushraa bishaaro ayaa u sugnaatay filxayaati nolosha dhexdeeda addunyaa oo dhowowdha ilaahay wa fil aakhirati aakhirana bishaara u sugnaatay oo ilaahay owliyadiisa adduunyadana waxay iska leeyihiin bishaaro aakhirana bishaaro iska leeyihiin marka casharkeenna horena waan uga soo waranay lahum lahumulbushraa bishaara u sugnaatow sugnaatowdha ilaahay filxayaati nolosha dhexdeeda addunyaa oo dhow wa fil aakhirati aakhirana bishaara u sugnaatay aayaddaas rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis xaakim ou saxiix yeelay waxa uu ku fasiray alru'ya asaalixa yaraaha rajulu ow furaa lahu bishaarada adduunye oo awliyada ilaahay iska leeyihiin wuxuu nabigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam ru'yo oo saalixa ahoo wanaagsan oo qofku uu arkaayo amase isaga loo arkaayo isaga ayaa ru'yadaas wanaagsan arkaayo oo wax wanaagsan ayuu ku riyoonayaa amase waxa weeye waa loogu riyoonayaa bishaarada adduunyada sidaa ayaa rasuulkeena calayhi salaatusalaam uu ku fasiray bishaarada aakhirana waxa weeye waa janno weeye maxaa yeele adduunyada intay joogaan ayaaba loo sii bishaaraynayaahoo aayaddii maaragtay iyo casharkeenna hore aynu ku soo qaadanayo ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazlu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun waataynu soo mari jirnay dadka waxaa weeye ilaahay rumeeyey subxaanahu watacaala oo haddana waxa weeye iimaanka istiqaamada ku darsaday malaa'ig ayaa ku soo degaysa cinda almowt ayagoo u bishaaraynaya oo dhahaya allaa takhaafu waa walaa taxsanuu ha tiiraanyoona wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii waxaa weye laydinkuu bishaareeyene oo ilaahay idin yaboohayne ku bishaaraysa ay leeyihiin marka hadda waxa weeye intay adduunyada joogaan ayaaba jannada loogugu sii bishaaraynayaa cinda almowt ayaa la sheegay waxaa dhici karta sida bacdu alculamaa'i ay maaragtay aayadda ku fasireen ama xadiidka in markaasi xataa qabla intaan maaragtay cinda almowt kali qabla almowt bu markaasi in bishaaradaas la tusiyo oo amba manaam lagu tusiyo amba ilhaam lagu tusiyo ayaa dhici karaysa inay yihiin dad ahlu danaa ay yihiin marka hadda waxaa weeye axaadiistii ayaynu ka soo warannay iyo aayadihii qur-aanka ahay iyo aqwaashi oo culummadu ay ka sheegeen marka ilaahay wuxuu yihi bishaaro ayaa u sugnaatay xayaatada adduunye iyo aakhiraba weeye laa tabdiila bedelid ma aysan ahaanin buu dhah ilaahay bikelimaatillahi ilahay kelimaadkiisa la bedelo oo ilaahay kelimaadkiisa lama bedelaayo waxaa laga wadaa ilaahay mawaaciidiisa ayaa laga yaaba laga wadaa waxa ilaahay owliyadiisa u yaboohaayo lama bedelaa wey laa kulfa limawaaciidihi wey ilaahay wuxuu yaboohaayo lama guub yeelaayo allatii wacadahaa wacadaha wacadaha allahu bihaa awliyaahu ilaahay waxa uu yaboohay awliyadiisa iyo ahlu daacadiisa oo kitaabkiisa uu yaboohay iyo alsinada rusushiisa lama bedelaayo wey wacdigaas lama bedelaayo lama doorinayo waayo sida alla u sheegay subxaanau watacaala ayay arrintu ahaanaysaa marka bisaaro sii weyn oo logu sii bisaaraynaayo weeye alla marka wuxuu yidhi subxaanau watacaala laa tabdiila bedelid ma aysan ahaanin likelimaatillaahi ilaahay kelimaadkiisa la bedelo daalika kaasi lasoo sheegane oo waxa weeye iska leeyihiin ilaahay owliyadiisa walfawzu waa liibaanowdha ilaahay alcadiimu oo weyn daalika kaasowdha ilaahay walfawzu liibaan weeye alcadiimu oo weyn marka aayadahaas waxa weeye aayadihii ilaahay subxaanah watacaala tacaala awliyada iyo sifaadkooda iyo waxa ay leeyihiin oo ma-aalkooda ilaahay uu noogaga warramay waa aayadahaas weeye marka haddii wax yar aynu dib ugu soo laabanno axaadiistii iyo aqwaashii salafka iyo wixii ku soo arooray oo sifaadka ilaahay awliyadiisa waxaanu maaragtay dhowr sifaad ayaa laga soo warramay oo loo soo sheegay marka sifaadka ilaahay ooyadiisa waxaan horay usoo dhana cashar casharkeena hore addoonku sidaas haddou noqdo ilaahay waa weligiisa noqonaaya oo ilaahay waa sow dhahay allah waliyu ladiina aamanuu yukhrijuu min adulumaati ila nuur marka ilaahay baa naasirkiisi noqonaaya mar haddii waxaa weeye sifaadkaas qofka weligaah uu yeesho xadiis la wariyaa jiro laga wariyey abi malik alashcari oo uu dhahay kuntu cinda nabiyi sal allahu alayhi wasalama nabiga agtiisa ayaan maalin ahay buu dhahay faqaala markaas nabigu waxau dhahay ina lilaahi cibaadan laysuu biambiyaaa walaa shuhadaa'a yaqbiduhum alambiyaau washuhadaa'u biqurbihim wa maqcadihim min allaahi yowma alqiyaamati qaala wa fii naaxiyati alqowmi axraabiyun fajasaa calaa rugbatayhi waramaa biyadayhi uma qaala xadisnaa yaa rasuula allaahi canhum man hum qaala fara'aytu fii wejhi rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalama albushraa faqaala hum cibaadun min cibaadillaah wa min buldaanin shataa lam yakun baynahum arxaamun yatawaasaluuna bihaa walaa dunyan yatabaadaluuna bihaa yataxaabuuna birawxillaahi yajcalu llaahu wujuuhahum nuuran wayajcalu lahum manaabira min lu'lu'atin qudaama araxmaani yafzacu nnaasu walaa yafzacuun wayahaafu nnaasu walaa yakhaafuun saasuu dhahay rasuulka alayh salatusalaam xadiidkaas markaan kusoo laabana macnihiisa saxaabigan la yidhahdo maaragtay abi malik alashcari waxa uu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan maalin agtiisa joogou dhahay kolkaasuu nabigu wuxuu dhahay inna lilaahi cibaadan ilaahay addoommanuu iska leeyahay laysuu biambiyaa'a walaa shuhadaa'a ambiye aan ahaynin shuhadana aan ahaynin oo lmushrikiin aanan ku dhimanin yaqbid yakbiduhum alambiyaau washuhadaa u dhahay waxaana majeersanaya oo kamanayau dhahay ambiyada iyo shuhadada ayaa majeersanaya waxayna u majeersanayaan biqurbihim wa maqcadihim min allahi yowma alqiyaamati say alle ugu dhow yihiin iyo maqcadkoodu sow alle ugu dhow yahay maalinta qiyaamo dhawaashadaana waa qurbi oo macnawiya weeye raxmadda ilaahay subxaanahu watacaala ayay maaragtay u dhow yihiin iyo sida ilaahay subxaanahu watacaala uu tixgelinaayo ayaan wax markaasi naxariista ilaahay uga ayaan jirin ow dhahay markaas hadda waxaa weeye ambiyada iyo shuhaadada ayaa majeersanaya waxaa loo leeyahay waxay la yaaban yihiin dadkaanu ayagoon ambiyanaan ahayn shuhaadana ahayn maqaamka markaas ay leeyihiin oo cindallahi ay kuleeyihin ay la yaaban yihiin markaasuu maqaam weyn oo cajabgeliyo ayaguba soo jiitow noqonaya ayagii markaasi kuwii ummadda ugu fadli badnaa afaadilul uma ahaayeen qaala markaas waxau dhahay abi maalik alashari wa fii naaxiyati alqowmi u dhahay qoonka markaasi jahadiisa meel dadka meeshaas fadhiyey dhinaciisa nin reer baadiyahaa fadhiyow dhah marka warkaasna buu dhahayy fajasaa calaa rugbatayhi ninkii waxau ku jilba jabsaday labadiisa jiliboo ku fadhiistay waramaa ramaa biyadayhi labadiisa gamcood ayuu nabiga xaggiisa u soo taagay uma qaala markaas wuxuu dhahay axraabigii xadisnaa yaa rasuulallaahi canhum manhum ilaahay rasuulkiisa u nooga sheekeeyay yihiin kuwaas oo dhan dadka maqaamkaas weyn iska leh yaa waayo qaala wuxuu yidhi abi malik alashcari fara'aytu waxaan arkow dhahay fii wejhi rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa wejigiisa albushraa bishaare ayaan ku arkay rasuulka calayhi salaatusalaam wejigiisa farxad weyn ayaan ka arkay wu faqaala markaas nabigu waxau dhahay isagoo ka waramaayo dadkaas ilaahay subxaanau wa tacaala owliyadiisa hum cibaadun min cibaadiillaah waa u dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam waa addooman ilaahay addoomankiisa ka mida ah. wa min buldaanin shataa waxayna isaga yimaadeen bilaad oo kala tagsanay isaga yimaadeen lam yakun baynahum arxaamun yatawaasaluuna bihaa dhexdooda uma dhexayso qaraabanimo isku xidhiirinayaan oo dadkaani waxaa weeye dad qaraaba isku keentay maahan dad waxa weeye gobollo iyo beldaan kala duwan ka yimida weeye walaa dunyan yatabaadaluuna bihaa adduunya isisiiha ayaana isuguma imaanin maxaa yeele adduunyo laysku jeclaada ama laysku tixgeliyaahu faa'iide ay leedaha ma jirto dadka mu'miniintaahu wanaaggoodu waa qalbiga iyo ikhwaannimada oo filaahiya wax laysisiiyo horta cadiyadu waa fiican tahay oo rasuulkeennu wuxuu ihi calayhi salaatusalaam taxaabu waxau dhahay nabigu aan dhihi tahaaduu taxaabu watasaafaxuu yadhabu lkillu canku waxa weeye wax isu hadiyeeya aada isjeclaatiine haddana wuxuu dhahay nabigu is-istallinka isgeliya oo ismusaafaxeeya xaqdigu ha idinka tagay xasad marka waxa weeye laakiin madaarka asalkiisa ma ahan xoolo kaliya in laysku jeclaado maahan xooluhu waxa weeye qayb uun ilaafiya weeye oo kamida weeye ee qofku waxa weeye adduunyada mar waa la helaa marna waa la weynayaa waxaa la rabaa iimaanka kaliya in laysku xariisho asaa ka muhiimsan marka dad adduunyo maaragtay isisiinteeda isugu yimidna ma ahan buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka noocaasa ma ahan walaa dunyan yatawaazaluuna bihaa adduunyo is isii haayaani is isiinaayaan uma dhahay yataxaabuuna birawxillaah ilaahay subxaana watacaala tacaala cadamadiisa ayay isku jeclaadeen saxaabbaa filaaha weeye ilaahay ayay isku jeclaadeen maxaa yeele kuwii nabigu uu sheega wayo saxaabbaa filaahi ijtamaca caleyh watafaraqa caleyh kuwi la yidhi waayo dadka ilaahay maxabadiisa isugu yimaado oo maxabada alla ku kulma haddana waxa weeye ku kala taga ayagoo ilaahay isku jecel ku kala tagaa layidhaaha dadkaasaa waxaa weeye xadiidkooduu soconayaa yajcalullaahu wujuuhahum nuuran ilaahay wejigooda nuur ayuu yeelayaa u dhahay nabigu calayhi salaatusalaam maalinta qiyaamo wayajcalu lahum manaabira min lu'lu'atin ilaahay wuxuu u yeelayaa min baryaalo oo luul ah gudaamo raxmaani allah raxmaankaa hortiisa ayaa lagu fadhiisanayaa maalinta qiyaamo yafsacu naasu dadku way argaxaya argagaxayaan walaa yafdacuuna ayagu laakiin argagaxi maayaan walaa yafdicuuna ma argagaxaayaan wayakaafu naasu dadku way cabsanayaan walaa yakhaafuuna ma cabsanayaan ilaa hadda aayadda ilaahay waxauna soo dhahay laa khawfun calayhim walaa muxzanuun weye marka sidaas ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo sidaas ayay yihiin weye waxaa kaloo la weriyey xadiis sayidina cumar bin khadaab laga oo nabigu wuxuu dhahay yuu yihi sayid cumar rasuulkeenu wuxuu yihi inna min cibaadillaahi xadiiskaas shabahay ilaahay addoomankiisa waxaa ka mid a unaasan maa hum biambiyaa dad oo waxaa weeye ambiye aanan ahaynin walaa shuhadaa'a shuhadaa aan ahaynin hase yeeshee yaqbiduhum alambiyaau washuhadaau yowma alqiyaamati bimakaanihi min allaahi ambiyada iyo shuhadadu way majeersanayaan maalinta qiyaamo makaamka iyo maqaamka iyo derajada ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin qaaluu asxaabtu waxay dhaheen yaa rasuulallah ilaahay rasuulkiisiiyow waxay yidhaahdeen eh, tukbirunaa biamrihim amarkooda waad nooga warramaysaa dadkaas qaala markaasna nabigu waxau dhahay hum qoomun taxaabuu biruuxillaah waa dad isjeclaaday ilaahay cadamadiisa isku jeclaaday calaa gayri arxaamin baynahum ayagoo markaasi qaraabanima aysan u dhexaynin walaa amwaalin yatacaadawnaha iyo maal aysi siinaayaan fa wallaahi yow dhah ilaahan ku dhaartee ina wujuuhahum nuur la nuurnow dhah wejigooda nuur ayaa ah wa wainahum lacalaa nuuri nuurna way ku sugan yihiin oo nuur ayay ku fadhiyaan laa yakhaafuuna idaa khaafa annaas ma cabsanaayaan maalinta qiyaamo marka dadku ay cabsanaayaan walaa yaxzanuuna ma murugoonayaan idaa xasana annaas dadku markay murugoonayaan waqara'a haadihi alaaya markaasuu nabigu waxa u akriyay isagoo xadiiska ushaahidsanaya shaahidsanaya aayaddatan alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ayuu akriyay nabigu alayh salaatu wasalaam waxaa kaloo nabiga laga wariyey alayh salaatu wasalaam muxuu dhahay qaala allahu tacaala xadiisulqudsiga ilaahay wuxuu yihi ina wliyaa'ii min cibaadii aladiina yadkuruuna bidikrii wa adkuruhum bidikrihim ilaahay owliyadiisa oo addoomankayga kamida waa kuwa weeye oo maaragtay a yadkuruuna xusaaya bidikrii aniga xusidayda bidikrii yadkuruuna bidikrii weye waa kuwa macnaha waxaa laga wadaa waa kuwa xusaaya dikrigayga xusaaya mar walba ayay maaragtay xusaayaan waadkuru bidikrihim aniguna waxa weeye dikrigooda ayaan xusaaya ayagu dikrigeeday xusaayaan aniguna dikrigoodaan xusaya macnaha waxaa laga wadaa anigu wuxuu leeyahy ilaahay subxaana watacaala ayaga waan ka faallaynayaa ayaguna waa iga faallaynayaano ilaahay subxaana watacaala tacaala sifaadka u ahay mar walba igu sheegaayaan marka sidaas ayaa maaragtay axaadiistaas faraha badan ay ugu soo aroortay marka ilahay wuxuu yidhi aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ayuu dhahay taqwada ayaa markaasaa saldhig ah horena waan uga soo waranay qofka dadka waxaa weye wuu karaamo badan waa qofka ilaahay subxaana wa ugu cabsi badan ina akramakum cind allaahi adqaakum u dhah ilaahay marka hadda sifaadka ilaahay owiyadiisa alla ayaaba ka jawaabay subxaanau wa tacaala oo aladiina aamanuu wakanuu kaanuu yattaquun waxaa weeye waxay jawaab u tahay baa layidhi su-aal oo muqadaraho ayadoo la dhihi tegey maa sifaatu awliyaa ilaah si awliyada ilahay sifaadkeedu muxuu yahay marka ilaahay wuxuu yihi aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun oo alla wuxuu ku jawaabay biannahum aladiina itasafuu biliimaani wa taqwa awliyadu inay yihiin dadka iimaanka iyo taqwada ku sifoobay rag haween waxay ahaadaanba macnaha awliyaa ulla ilaahay awliyadiisune waxa weye hum aladiina itasafuu biliimaani oo ictiqaad ah saxiixa ayaa la rabaa oo ku dhisan dalaa'il oo qadciyaa weye taqwaduna waxa weeye ma'muuraadka wixii ilaahay faray oo la fartoomo wixii ilaahay reebay reebayo manhiyaadana laga haro sida shareecadu ay qabto ah, waxau dhahay caarifka la yidhaahdo eh, alimaamu alqushayri waxau dhahay shardul weliyi an yakuuna maxfuudan ou dhahay weliga waxaa shardiya asagaa la su-aalay inuu maxfuud uu ahaado mid la xifdiyey oo xumaanta iyo waxyaabaha radaaisha laga xifdiyey kamaa ana min shardi nebiyow dhahay sida shardiga nabiga awooga mid yahay an yakuuna macsuuman nabigu inuu macsuum ahaado oo shar nabiga waxaa weye waa macsuum weliguna waa maxfuud a layidhi qofkii markaasi waxaa weeye sharciga ilaahay ku toosa wuxuu noqonayaa hadduusan nabi ama rasuul ousan ahayn maxfuud noqonaya wey qofki sharciga ilaahay subxaana watacaala caarilana caarilane noqonayaa qof maqruur ah oo la kediyey oo la kadeecay buu noqonayaa imaamuna ashaafici iyo imaamu abu xaniifa waxay yidhaahdeen idaa lam takun ilculamaau awliyaa allah idaa lam takun ilculamaa haddaysan culammadu ahaynin owliyo ilaahay yidhaahdeen falaysa lilaahi weliyun ilaahay weli maba qabyay dhaheen marka owliyada lagu sheegaayo waa dadka ilaahay culamadiisa culammada caalimiinta oo caarifiinta ayaa loola jeedaa oo haddaan culummadu owliye ilaahay ahayn ilaahay weli maba qabyaba maxaa yeele allah wuxuu dhahay innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsada subxaanau watacaala addoomankiisa culummada ayaa ka cabsatun ilaahay marka hadda waxa weeye culummada ayaa maaragtay wilaayada ayagaa uu badiya wilaayada hadda waanu ka soo warranayo karaamada mid daahira iyo mid qarsoon intaba way leedahay marka hadda waxaa weeye midda daahirka kaliya maahan karaamadu ma ahane karaamada midda u weyn markii la weydiiyey abulqaasim alqushayri oo isaguna isagoo kasoo xiganaya ibnu foorid ou yihi maaragtaya waxaa karaamo u weyn in qofka addoonka ilaahay tawfiiq uu siiyo ilalmamaad intii waxaa weeye uu ka gaaraayo dhimashada haddii daacada ilaahay la waafajiyo karaamo midaas weyn uma jirteedaba oo haddii intaad nooshahay ilaahay daacadiisa ou ku waafajiyo oo aad khaatumo wanaagsan ku dhimato karaamiyadaas weyn ma jirto karaamada ilaahay ou bixiyo addoomakiisa taasaa u weynaa layidhi haddaan ilaahay culamadiisa owliye ahayn ilaahay weli maba qabyoba marka hadda waxaana laga wadaa caalimka oo markaasi alcaamil eh, eh, alcaamil bicilmiyaa laga wadaa caalimka oo waxaa weeye cilmigiisa ku camal falaay ee ismulculuma kaligeed waxba tari maayo weye markii hadda xadiiska nabiga uu ku fasiray aru'ya saalixa yaraha rajula ow turaa lahu oo ku fasiray xadiidkii saxiixa ahayo xaakim waxaa saas loo leeyahaa la yidhi xadiidka nabigaa laga soo qaadanaa saayintada nabi uu dhahay lam yabqa min annubuwati nabinimada kama baaqi ahan wixii nabinimada lagu aqooni jiray ila almubashiraat kuwa bishaaray haya mooye markaasaa nabigu la weydiiyey markaasuu dhahay hiyo ru'ya saalixa u dhahay ru'yada saalixadaa weeye xadiisna waxau ahay aru'ya saalixa ru'yada saalixadaahi juz-un min sittatin wa arbaciina juz-an min annubuwa waa juz oo kamid a ah afartan iyo lix juz oo nabinimada kamid a ah. nabinimadu caynkeedu inay tahay maahan laakiin waxa weeye nabinimadu waxay keeni jirtay waxyaabaha qeybka in lagu ogaado marka waxa weeye arrin noocaasu markaasi saa u shabahda weeye qofki markaasi manaam arka wanaagsan inuu nabi saas ku noqonaabo nabinimada wax ka haysa macnuhu saas ahaan weye bishaarada hadda marka xayaatu dunya waxaa weeye sida horuu soo sheegnay malaa'ig inay kusoo degto cinda almowd ay kusoo degto aayadii aanu soo akrinaynaana kutusinaysa tatanazalu calayhim ilmalaa'ikatu anlaa takaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun qaar waxay yidhahdeen bishaaradu waxaa weeye xayaatu dunya asanaa lxasan dhaheen waxay yidhaahdeen bishaarada oo qofka muuminka adduunyada loogu bishaaraynaayo waa faallada wanaagsan ilaahay addoomankiisa ayaa ammaanaya asanaau lxasan weye wa maxabatu lkhalqi lahum weye waxa way yidhaahdeen faallada wanaagsan oo waxnaha qof walba ay wanaag ka sheegayso iyo khalqiga ilaahay jacaylka uu jecel yahay waxay kutusinaysaa qofkaas inay ilaahay uuladiisa u yahay maxaa yeele waxaa loo dariishanayaa xadiis laga weriye abigari rasuulkeena waxaa loo dhahay u dhahay ara'ayta rajula layidhi nabiga calayhi salaatu salaam ninka balka waran yacmalu alcamala min alkhayri wayaxmaduhu naasu calayhi qaala tilka caajilu bushra lmu'mini dhahay nabigeena calayhi salaatusalaam xadiis saxiixa weeye ayaa waxaa la yidhi bal ka warran rasuul allow nin oo camal samaynaayo khayra asagoo camalkaan khayrkaa ilaahay daraaddiisa u samaynaayo dadkiyaa marka ku ammaanayo oo ku faalaynaya qofkaan ahlu khayr waayo qofkaan wanaaggaan u samey saas cid walba ay leedahay markaasuu dhahay nabigu calayhi salatusalaam tilka caajilu bushra mumini taasi waxa weeye mu'minka bishaaradiisi oo soo degdegta waaye bishaaradiisi oo soo degdegta weeye maxaa yeele dadkan ilaahay addoominkiisa oo saas ku ammaanaya lisaankooda dadkan waa la saaran yahay maxaa yeele nabigeennu waa sow dhahay calayhi salaatusalaam antum shuhadaaullaahi fii arlii waxaa tihiin ilaahay markhaasiyaashiisa oo arlada joogay waa suu dhahay nabigu marka addoomanka ilaahay oo wanaagsan qofka ay ammaanayaan qofkaas inay ilaahay owliyadiisa yahay ayaa markaasaa wax iska cada weeye waxaa kaloo la wariyey rasuulkeena calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay isagana xadiis saxiixa idaa axaba allaahu cabdan addoon ilaahay markau jeclaado naadaa jibriila jibriilo u naadinayaa say jibriil ayaa ilaahay u naadinayaa fa lahu ilaahay markaas wuxuu leeyahay inii uxibu fulaanan anugu hebelaan jeclahay fa axibbahu jeclow anigu hebel waa jeclee jibriilow jeclow fa yuxibbuu jibriilow dhahay nabigu ee jibriilaa jeclaanaya uma yunaadii fi samaa'i ee jibriil samada ayuu ku naadinayaa wuxuuna leeyahay in allaha yuxibu fulaanan ilaahay hebelow jecel yahay fa jeclaada ahlu samow malaa'igay jeclaada fa yuxibuhu ahlu samaa'i samada ahalkeedaa jeclaanaya uma yuulacu lahu alqabuulu fi larli uma yuulacu lahu waxaa loo soo dejinayaa alqabuulu aqbal ayaa fil arli arlada loo soo dejinayaa oo qofkaan ilaahay addoonkiisa ah oo weligaas oo cid walba ay jeceshahay qabuulkan iyo maxabbadaanu marka hore rabbiga xaggiisay ka timiday waxay soo maraysaa malaa'igtay soo maraysaa marka u horaysa jibriilay soo maraysaa khaas ahaan malaa'igtay soo maraysaa markaasaa qabuulka arladaa la siinaya marka wuxuu noqonayaa qof ilaahay qabuul siiyey oo arladaana laga aqbalsan yahay samadana hadda marka horeyba ka timidayo qabuulku xag rabbi hadduu ka yimaado cid waxaa weeye daah saari karaysa ma jirto macnuhuna ma ahan khalaa'iqdoo dhan inay qofka jeclaadaan maxaa yeele wixii xumo qof ka fiican qof xumu jeclaan maayo ee waxaa laga wadaa dadka mu'miniinta oo wanaagsan ayaa laga wadaa weeye qabuulkaa saahirada loo soo dejinaya bacdu lmuxaqiqiin waxay yidhaahdeen ida istaqala alcabdu billaahi caza wajalla istamaara qalbuhu wamtala'a nuuran bacdu lmuxaqiqiin waxay yidhaahdeen culummada markii addoonka qalbigiisu ou ku shuqloomo rabbigiisa ou ku shuqloomo oo daacada ilaahay oo ku shuqloomo qalbigiisu waa nuuraya waxaana ka buuxsamaaya nuur ayaa ka buuxsamaayo fa yusiibu min dalika nuur aladii fii qalbihi calaa wajhi waxaa markaasi soo burqanaayo nuurkaas oo qalbigiisa ku jira ayaa wejigiisa soo fuulaayo fayadharu yadharu calayhi aahaaru alkhushuuc waalkhuduuc yidhaahdeen waxaa marka ka muuqanaya qofkaas aaaarta khushuuca iyo khuduuca fa yuxibuhu naasu markaasay dadku jeclaanayaan markay arkaanba way iska jecel yihiin wayafnuuna calayhi waa faalaynayaan fa tilka caajilu bushraahu bimaxabati illaahi lahu wa rilwaanihi calayh waxay yidhahdeen taasu waxa weeye bishaaradii oo maaragtay usoo soo degdegtay maxabbada alle uu jecel yahay iyo rilaha ilaahay raalli uu ka yahay taasna iyaduna waa saasay yidhahdeen bacdulmuxaqiqiin colayaha qaar waxay yidhahdeen bishaarada xayaatada adduunyo waxa weeye karaamaad inay ka daahiro qaar bad karaamada oo muuqata way yidhaahdeen hiya qalaa'u alxawaa'ij bisuhuulatin xawaa'ijta danihiisa oo ilaahay uu gudaayo si sahlan oo muraadkiisa ku helaayo mar walba fa kulamaa tawajaha alcabdu almaxbuubu lishayin min umuurihi qudiya caajilan waxaa la yidhi addoonka kan markii waxaa weeye oo ilaahay uu jecel yahay shay hadduu u jahayso umuurihiisa si degdega ayaa loogu fulinayaa laakiin waxaa fiican baa la yidhi bishaaradan oo adduunyada in la yidhaahdo jami intaa hadda soo sheegno o dhan oo hadda intaan soo sheegno o dhan kulli waa lagu fasiri karaa hal waxaana u weyn saa horuu soo sheegnayo kutub badan ay dhigaayaan atawfiiqu likhidmati illaahi wa raaxati ljasadi fii daacati illaahi wainshiraaxi sadri lidaalika weeye waxa weeye qofka tawfiiq ilaahay inuu siiyo oo khidmada ilaahay qofka waafajiyo jasadkiisa ilaahay raaxa oo uu siiyo oo jasadkiisa ku raaxaysto daacada alleh oona dhib ku haynin habadka loo waasiciyo weeye bashaarada aakhirana iidu janno weeye taas iyo waxaa ku jira nimco daa'ima weeye yowma tara almu'miniina waalmu'minaati yascaa nuurun bayna aydiihim wa biaymaanin bushraakum alyawma jannaatun tajri min taxtiha lanhaaru khaalidiina fiiha dalika huwa alfawsu alcadiim taasaa noo imaan doonta haddii ilaahay suura fi taasaa lagu ogaanaya marka waxaa weeye haddii aan markaasi intaas ayaan kusoo koobaynaa aad iyo aad maaragtay waxaa uu jira ilaahay awliyadiisa oo saalixiinta ah oo mu'miniinta waxa ilaahay uu ka dhigay iyo waxa ay gaarayaan wax lasoo koobi kara maaha wax laga faallay kara maaha marka sidaas daraaddeeda aada iyo aad u weynta arrintaas ka casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo afaraad oo suuratu yuunus ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay sifaadka awliyadiisa iyo ma-aalkooda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay wixii aayado iyo axaadiis iyo maaragtay asar ku soo arooray iyo aqwaalulculamaa ayaanu maaragtay kasoo baxnay aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayuu tasliya u wada dhigayaa maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa beeniyey kufaaru qowmihi kolka nabiga calayhi salaatusalaam arrintaasi waxay gelisay murug ayay gelisay oo nabigeena calayhi salaatusalaam nabi ummaddiisa aada iyo aada u jecel oo ugu dadaal badan oo u naxariis badan buu ahay waxaa rasuulka dhibaaya calayhi salaatusalaam kufrigooda ayaa dhibaayey maxaa yeele hadday kufaar ahaadaan oo kufrigaas ay ku dhintaan waxaa ku dhacaaya cadaab ayaa ku dhacaaya rasuulkeennana calayhi salaatusalaam cadaabkaas ayuu kala murugsan yahay oo u naxariisanaya hase yeeshee sida asagu uu ugaga murgaayo ayagu arrinta saas uma arkaan oo nabiga calayhi salaatusalaam waxba iskama aysan saaraynin ilaahayna rasuulkiisa ayuu jecel yahay markaasuu waxa dhibaaya ayuu isaguna ogolaynin naftiisa inay murugtana ma doonaayo marka alla wuxuu rasuulkiisa leeyahay nimankaas aqwaashooda iyo waxa ay leeyihiin waxba haka murgin baa la leeyahay ilaahay subxaanau tacaala ayaa ku cisaynaaya alla ayaa kuu gargaaraaya ayaa ilaahay rasuulkiisa leeyahay marka sidaa horuu soo sheegnaba waa sidaasoo waxyaabaha uu nabigu kala kulmaayo kufaarta dhibkeeda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nabiga tasliya ka siinaya waxaana loogu bishaaraynayaa nasri iyo liibaan waxa qasadkiisa uu ku liibaani doono ilaahay wuxuu ku dhahay rasuulkiisa walaa yaxzunka yowsan ku murjinin ow dha ilaahay qowluhum qowlkoodu yowsan ku murjinin ina alcizata cizadii ow dha ilaahay quwadii lilaahi alla ayay u sugnaatay jamiican xaal ay taha tii dhan huwa allana assamiicu allihii maqlid badan weeye qowlka alcaliimu allihii ku cilmila weeye ficilka alla wuxuu ku dhahay rasuulkiisa walaa yaxzunka yuusan ku murjinin ow dha ilaahay qowluhum qowlkooda nimankaa mushrikiinta hadalka ay ku leeyihiin oo ah lasta mursalan iyo wixii lamid a oy sharaftaada ay ku dilayaan waxba yaysan murjinin buu dhahay ilaahi subxaana watacaala ah, waxba yaysanku murjinin arrintaas maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala ayaa naasirkaaga ah ilaahay ayaana ku cisaynaayo oo kaaga gargaaraayo weye cisadana ilaahayaa iskale subxaana watacaala qofkuu doona ayuuna siinaya marka ayaga aqwaashoodu waxba faa'iidey mayso marka waxba ha u aaba yeelin ayaga ficilkooda iyo qowlkoodaw dha ilaahay maxaa yeelay cizada halabada ilaahay subxaana watacaala ayaa iskale walaa yaxzunka yowsan ku murjinin ama uusan ku tiiraanyayn qowluhum qowlkooda ayuu dhah ilaahay ina alcizata cizadiyow dhah ilaahay istinaaf weeye cizadiyow dhah ilaahay alkalaba waalquwa lilaahi alla ayay u sugnaatow dhah ilaahay cizada ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala jamiican xaal ay taatii dhan ah, ilaahay baa cizada iskale weeye jamiican xaal ay taatii dhan huwa allana assamiicu allihi maqlaayo weeye aqwaashooda ilaahay waa maqlaaya waxay leeyihiin alcaliimu allihi ku cilmile weeye ilaahay subxaanahu watacaala afcaashoodana caalim ayuu ku yahay marka waxaan ilaahay ogeyn ma ay ma samayhaayaan arrintaas mar haddii ilaahay caalim uu ku yahana asagaa ilaahay ku jaasinaayo weeye adigana allah kuu gargaaraayo alla marka inuu sidaas yahana aayadahanaa daliilu ah alaa hooy ayuu dheh ilaahay alaadu adaasu tambiih weeye alaa hooy baraarugay ayuu dheh ilaahay inna lilaahi alla waxaa u sugnaaday manduul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wa manduul fi arli arlada ku sugan mulkan wa khalqan wa cabiidan weeye alaa hooy ayuu dheh ilaahay baraarugay inna lilaahi alla waxaa u sugnaaday oo iska leeyahay manduul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo waman duul fil arli arlada ku sugan mantu hadda waxay ku dhacdaa caaqilka ay ku dhacdaa laakiin hadda waxaa weeye caaqil iyo kayrkiisaa loola jeedaa marka hadda ayaga waxa loo khasisaa layidhi waa sharafta gaarka ay leeyihiin maadaama ilaahay caqliga ayaga uu ku fadilay jinniga intagee malaa'igta weeye iyo haddana kayrkood inay ogaadaan oo makhluuqa intiisi kalaa in ayagana ilaahay uu mulkiyo hadiiba ayaga cuqaladahay alla uu milkiyo kayrkoodna alla inuu milkiyo inay min baabi owla ay kasii taha weeye marka xigmada loogaga cabiray aayaddatan tan manta saas weeyaa layidhi oo maada loogaga doortay aayaddan marka waxaa ku sugan baa layidhi man ayaa la yidhi xigmadeedana waa sidaas weeye meelaha kalentoodna maa ayaa la leeyahay markil maa la yidhaahdo ayaduna waxaa weeye taqliiban lilakharay noqonaysaa wixii badan ayaa la qalibayaa marka ilaahay wuxuu isaga leeyahay koonkaas wixii jooga mulkan wa khalqan wa cadiida isaga ayaa milkiya isagay addoominkiisu yihiin isaga ayaa abuuray wamaa yatabicu aladiina kuwii ma raacayaan buu buudha ilaahay yadcuuna ay caabudayaan oo min duunillaahi ilaahay sukadiisa ah shurakaaa shurakaw dha ilaahay wamaa yattabicu ma raacayaan buu dha ilaahay alladiina kuwa yadcuuna caabudaaya min duunilaahi laysokadiisow dha ilaahay shurakaa shuraka raaci maayaan dadka waxaa weeye mushrikiinta ahu oo ilaahay kayrkiis caabudaaya ma raacayaan buu dha ilaahay wax shurakaah oo xaqiiqaha ma raacayaan weeye wamaa yatabicu aladiina kuwii ma raacayaan buu dha ilaahay yadcuuna caabudaaya min duunilaahi ilahay keyrkiisa caabudaayo asnaam iyo kayrkeedba caabudaaya shurakaa kuwa ilaahay shariig la ah ma raacayaan weye cala xaqiiqati weeye waa sidee marka arrintu in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan buu dhah ilaahay ila danna mala mooye oo waxa weeye ilaahay keyrkiisaas ay caabudayaan cibaadadaas ay ku raacayaan waa malo weeye malana waxba tari maayo ina danna laa yuqiimu min alxaqi shay ayuu dha ilaahay in yatabicuuna maa yattabicuuna ma raacayaan buu dhah ilaahay ila danna male mooyaane oo waxay u malaynayaan aalihadaas beentaahu inay u shafeecayaan wa in hum maahu ma ahanow dha ilaahay kuwaa mushrikiintaahu ilaa yakrusuuna kuwa been sheegaayo mooye ilaa yakrusuuna ilaa yegdibuuna kuwa been sheegaya wax kala maahanow ilaahay wa in hum ma ahanow dha ilaa yakrusuuna kuwa been sheegaayo wax beena ayay cabirayaan weye haddana alla wuxuu yihi huwa alla alladii allaha weeye jacala lakumu leyla habeenka idin yeelay litaskunuu inaad xasishaan fiihi leylkaas aad xasishaan wanahaara maalintana idin yeelay mubsiran xaalowya kii wax arkaya nahaarka isaarka waxa loogu isnaadinaya waa majaas ahaan weeye isaga ayaa wax lagu arkaa alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala huwa alla aladii allaha weeye jacala lakumu leyla habeenka idin yeelay ayuu dha ilaahay litaskunuu inaad xasishiin fiihi fi leyla habeenka waxay aayaddaanu ka mid tahay adiladii qadciyadaa heeday oo tusaalaynaysa alla inuu waaxid yahay shariigna uusan iska lahayn wey marka alla waana idinka idin yeelay oo idiin abuuray oo idiin sameeyey habeenka si aad u xasishaanoo nahaar aad ugaga dhasagtiin wanahaara nahaarka kan idin yeelo wowha ilaahay subxaana watacaala mubsiran isagoo wax arkaayo macnaha mid wax isagoo wax lagu arkaayo wey ibsaarka isaga lagu isnaadinaayo waa majaas ahaan weye isaga ayaa wax lagu arkaa wey maxaa yele maalin hadday dhacdo wax walbaa la arkayaa macaashka iyo wax walbaa lagu shaqaysanaa wey majaaskan waa majaaska caqliga wey waxay kamid tahay min alisnaadi lidarfi ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo soo sheegow dha ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan ina fii dalika almadkuuri kaa jacligan hadda lasoo sheego weye la aayaatin aayado ayaa ku sugan ow dha ilaahay oo ilaahay waxdaaniyadiisa qudradiisa kutusanaaya liqoomin qoomna ugu suganowdha ilaahay qoonkaasoo yasmacuuna maqlaaya liqoomin qoomna ugu suganowdha ilaahay qoonkaasoo yasmacuuna maqlaaya dad waxaa weeye simaaca tadaburin waticaadin wax u dhegaysanaya ayaa aayadu ugu sugan tahay cid kaleen toose aayad uguma sugna qaalu waxay yidhaahdeenow dha ilaahay kufaarti yahuud iyo nasaaro iyo kuwa sheegtay malaa'igtu gabdho ilaahay inay yihiinoo carabta ka mid a qaaluu waxay yidhaahdeenow dhayo alle ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladan walad ayuu yeeshay ilaahay ilmow yeeshay qaaluu waxay yidhaahdeenoo dha ilaahay ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladan waladow yeeshay sidaa markay yidhaahdeena alla wuxuu u dhahay subxaanahu alla nasahnaaye subxaanahu tanziihan lahu alla u sugnaatay ilaahay wuxuu ka dahirsan yahay welad huwa allana alqaniyu allahi deeqtoon weeye ilaahay axad kasta ayuu ka deeqtoon yahay weladna waxaa dalba qof waxa weeye muxtaajhoo dhibaataysan ayaa dalba ilaahayna welad wax u geyhaayo ma jiraan weeye wax isaga la jinsiyaho welad uu ka keenayna ma jiraan huwa allow dha ilaahay alqaniyu allihii deeqtoon weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qani weeye almustagni can kulli maa siwaah weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka deeqtoon yahay wax allaale wixii ka soo hara isaga waxaa u baahan almuftaqaru ilayhi kullu maa cadaah wax allaale wixii kasoo harana isagay u baahan yihiin wey marka alla waa qani buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala lahu lilaahi inuu qani yahna kanaa daliilu si ah lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi dhulka ku sugan mulkan wa khalqan wa cabiidan aayadda horena man ayaa laga cabiray aayaddaana ma ayaa laga cabiraya waa saan uruu soo sheegno man markii la yidhaahdo waxaa markaasi waxaa weeye loo khasisay cuqalada waa lisharafihim weeye maadan tacbiirka ahna waxaa weeye takliiban lilasar wey wixii badan ayaa la fiiriyey marka intoo dhanbe ilaahay isagaa iskale mulkan wa khalqan wacajiida in cindakum maa cindakum agtiina ma ahanow dha ilaahay min suldaanin xuja ma ahanow dha ilaahay bi haadaa midkasan aad ku qowlaysaan aada u haysiin ataquuluuna ma waxaad ugu qowlaysaan haddaba calallaahi ilih korkiisa maatay laa taclamuuna idaan ogsoonayna in cindakum intaa naafiye weye maa cindakum agtiina ma ahan buu dha ilaahay min suldaanin xujow dha ilaahay bihaadaa midka kanna xuja u ah aad ku qawlaysaan ood leedihiin ilaahay subxaanau watacaala weedow yeesho maxaa yeele yahuud waxay dhaheen cusayr ibnullaahi nasaara waxay yidhahen masiix ibnullaahi mushrikulcarab qaar kamida waxay yidhahen almalaa'ikatu banaatullah marka waxaasoo dhanba waxaa weye wax xujaa u haysaan lama ah mar hadday arrintu sidaas tawdha ilaahay ataquuluuna ma waxaad ugu qawaysaan cala allaahi ilaahi korkiisa maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayna istifhaam oo istifaamu tawdiix wa takriica weeye haddana tahdiidna waa la jiraa qul waxaa u jira hawdha ilaahay saydka maxamedka haw ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranaya cala allaahi ilaahi korkiisa alkadiba been ku abuuranaya laa yuflixuuna ma liibaanaya oo ilaahay kuwa weladka u nisbaynaaya ma liibaanayaan weye sacaado heli maayaana waxay helayaan shaqinimo ayay jidkeeda ku socdaan ilaahay waa cadaabi doona subxaana watacaala laa yafuusuuna bimadluubihim waxay dalbaayaan kuma liibaanayaan bal hum khaa'ibuuna khaasiruuna weye waa kuwa hoogay oo khasaaray ah, wa wain takaasarat calayhim inacam maa la yidhi nicmada ilaahayba ha ku badatoo maal iyo adduun wax kastaba hala siiye waxaa weeye dad khasaaray oo hoogay ayay noqonayaan weye ma'aalkooduna aalkooduna waxaa weeye waxa ay haystaanoo adduunyada waa shay zawaalahoo baaba'aayo weye alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala qul waxaa u tidhaahdaa ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranaya cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba been ku abuuranaya laa yuflixuuna ma liibaanayaan qof alla ku been abuurtay ama ilaahay rasuulkiisa ku been abuurtay falaa xili maayo kaas mataacun lahum usoo qadara lahum waxaa u sugnaatay mataacun mataacun ilaahay wax lagu raaxaysanayo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda yatamatacuuna bihi muddata xayaatihim intay nool yihiin ayay ku raaxaysanayaan uma bacdiyadoowdha ilaahay ilaynaa xaggayna ayaa marjicuhum noqodkoodu ahaaday annagay noo soo laabanayaan oo adduunyada way dhimanayaan maxkamadda ilaahay oo qiyaama ayaa la keenayaa uma bacdiyada nudiiquhum waxaan u dhedhensiinaynaa alcadaaba cadaabkii ashadiida oo daraay oo bacda almowt dhacaayo weeye cadaabka shiddo haddii lagu sifeeyo waxa weeye waa cadaabu cadaabuulaakhira marka qofku adduunyada tan haddii ilaahay daacadiisa uusan ku taagnaanin oo uu noqdo qof macnaha alla ku caafiyey nicmo kasta iyo barwaaqo kasta adduunyada lagu siiye waxa weeye faa'iido dara u dambaysa maxaa yeele wuxuu adduunka ku haystaba ilaahay wuxuu ka dhigay lahum waxaa u sugnaatow dha ilaahay mataacun mataacow dha ilaahay qaliil ah shay qaliila ah, oo fi dunyaa adduunyada dhexeeda ah wax yaray ku raaxaysanayaan uma bacdiyeedow dha ilaahay muddo gaaban kadib ilaynaa xaggayna ayaa marjicuhum noqodkoodii ahaaday uma nudiiquhum waxaan u dhedhensiinaynaa alcadaaba cadaabkii cadaabkiiou dhahay alle ashadiida oo daray cadaabkii shadiidkahay ayaanu dhidhinsiinaynaa bimaakii sababkiisa kaanuu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa kufriyowdha ilaahay bimaakii sababkiisa kaanuu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa kufriya bisaabi kufrin weye bacdan sababiyo weeye wadlu akhriyow dha ilaahay calayhim korkooda kufaarumakow dha ilaahay naba a nuuxin nuux khabarkiisu ku akhriyow dha ilaahay id wakti ku akhriyow dha ilaahay qaala ou dhahay liqowmihi qownkiisa ou dhahay yaa qowmi qownkeygiiow in kaana haddou ahaaday kabura midku weyn calaykum korkiina oo idin dhibaaya maqaamii nagaadigayga oo idinku dhex nigi yahay iyo wa waanadayda idin waaninaayo biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisaan idinku waaninaayo fa calallaahi alla korkiisaan tawakaltu tala saartay fa ajmicuu kulmiya amrakum amarkiina kulmiya wa shurakaa'akum maca shurakaa'akum shurakadiina inala qabo uma laa yakun yowsan ahaanin amrukum amarkiinu calaykum korkiina humatan mid lagu qariyo yowsan ahaanin amarkiinane waxba yaan la qarinin uma qluu furiya ilaya aniga igu furiya waxaad doonaysiin walaa tundiruuni hana ii koranow dha ilaahay saasuu dhahaalay nabiyullaahi nuux marka alla subxaanahu watacaala markii ou ka soo warramay axwaala kufaari quraysh kufaari quraysh axwaashoodii iyo waxyaabihii ay ku oo qabaa'ixda ahayd iyo wixii ilaahay uu ku waaniyey oo lisaanka rasuulka calayhi salaatuasalaam uu kula waaniyey meeshaan waxaa laga gudagelayaa fii dikri maa waqaca lilambiyaa'i maca umamihim weeye ambiyadii wixii ka dhacay ayagayo ummadahoodii ayaa ilaahay noo sheegaya si arrintaasu rasuulkeena calayhi salaatuasalaam tasliye ay ugu noqoto oo nabiga oo arrin uu ku sabro ay u noqoto weeye haddana cibro ay ugu noqoto kuwa kufaarta oo nabiga soo horjeeda calayhi salaatu wasalaam si ay rasuulka calayhi salaatusalaam u rumeeyaan oo xaaladahaas asmaantii hore soo dhacay ay cibro ugu qaataan weeye maxaa yeele wax kastoo adduunkan ka soo dhacay waa shay cibraa weeye alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wadlu akhrigow dheh hadda ilaahay wuxuu ka soo qaaday ambiyada ilaahay rasuulkii la dirayoo sirki oo lala diray kii ugu horreeyey oo markaasi ahay awalu rusul ila annaas rasuulku ugu horreeyey oo rususha loo soo diro awalu rasuulin awalu rasuulin ursila ila annaas weeye oo ka digaaya shirkiga rasuulku ugu horreeyo nebiyullaahi nuux ahay ayaa meeshaan halkaan ilaahay kusoo soo qaadaya wadlu akhriyow dha ilaahay saydka maxamedkaahow wadlu akhri calayhim korkoodow dha ilaahay ummadaada a nuuxi nuux khabarkiis ku akhri kabedel id wakti ku akhriyow dhahay qaala ou dhahay nabi nuux liqowmihi qoonkiisa u dhahay yaa qoomi qoonkaygiiow in kaana hadduu ahaaday kabura midku weyn macnaha mid dhibaaya shaqa weeye calaykum korkiina ou dhibaayo maqaamii nagaadigayda mugtii fiikum dhex dhexjooggaan idin dhex jooga weeye mugtii baynakum weeye iyo wa tadkiirii waanadayda biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa aan idinku waaninaayo arrintaasu hadday idin dhibayso ood anigana aad igu dhibaysaan fa calallaahi ilaahay korkiisa ayaan tawakaltu kala saartay ilaahay baan kala saartay anugu ilaahay subxaana watacaala ayaan ku kalsoonahay anugu fa ajmicuu kulmiya amrakum amarkiina kulmiya ah, iczimuu weeye calaa amrin tafcaluunahu bi ku qasda oo sameeya arrintaad isleedihiin waad ku samay kartiin nuux sameeya ayuu dhahay anigu ilahay baan ku kalsoonaha weye amuurtaydana ilaahay baan ubandhigtay oo ilaahay baan isku halaynayaa wa shurakaa'akum wowdaan macyo laga dhigo maca shurakaakum surakadiin ilaa la qabo waxaa asnaamood caabudaysaan ood barakada iyo khayrka u ictiqaadsan tihiin inay wax tari karaan iyo adinkuba iskaalmayste haddaad wax iga qaadi kartaan waxa weeye amuurkiina isugu taga waxaad rabtiina aniga igu fuliya uma bacdiyeeda laa yakun yuusan ahaanin amrukum amarkiinu calaykum korkiina gummatan mid lagu qariyo arrintiinana yaala yaan la qarinin masfuuran weeye bal waxa weeye waxaad doonaysiin soo bandhigoo soo muujiyo weeyo lana jahro banaan cadkeena xadkeena weyhaad ugu samayn kartaan uma bacdiyeeda uqluu ilaya igu fuliya fiimaa aradtumuuhu wey waxaad doonaysaan walaa tundiruuna ana ii korana waxbaha ii sugina aniga wey fa inii lastu mubaaliyan bikum weeye anigu miihi mid idiin aaba yeelayo maxaa yeela kalsoonidaas alle oo aad iyo aad weyn baad rabaa qofku rabbigiisa markuu ku kalsoon yahay cid wax ka qaadi kartaa ma jirto rabbigiisa hadduu kalsooni dhabo addoonku ula yimaado ilaahay subxaanau watacaala wax walba ayuu ka helayaa rabbigiisa caaqibadana isaga ayaa helaaya haddana wuxuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala fa in tawallaytum haddii aad jeesataan ah, ayuu dhahay nabiy nebiyullaahi nuux qoonkiisa wuxuu ku dhahay fain tawallaytum haddaad jeesataan oo waanada aad ka jeesataan famaa sa'altukum anigu idin su'aalan maayo min ajrin ajri idin weydiisa maayo fain tawallaytum haddaad jeesataan oo waxa weeye risaaladatan alla ila soo diray oon idiin sheegaayo oon idinku waaninaayo haddaad ka jeesataan famaa sa'altukum anigu idin su'aalan maayo min ajrin ajir idin weydiisan maayo inaad wax igu siisaan idin weydiisan maayo weye maxaa yeele dadka basharkaa dabcigooda waxaa ku abuuran qofkii ayaga wax ka doonaaya inaysan waxba ka dhegaysan ama ay ka cuslaystaan oo arrintaas adduunyada ahu dadka culaysa ay ku keeni karayso marka hadda wuxuu leeyahay arrintii hadda meesha ma taalo oo xataa arrintii dabciga dhibaysayne idinma hayso oo hadda waxaa weeye anigu xoole isliina idinma dhihin kolka waxa weeye waxaad ku jeesataan meesha ma yaalin weyn xaggee markay ilaahay subxaanahu watacaala marka uu ka waramaayo alla ku tiirsanaayo see arrintiisu tahay xagoo isku hadlaynayaa wau dhahay nebiyullaahi nuux haddane in ajriya maa ajriya aniga ajirkaygu maaha ijaaradaydu ilaa calallaahi ilaahay korkiisa mooye in ajriya ay maa sawaabii weeye aniga sawowgaygu ma ahan oo hawshaan aan qabanaayo laygu sawaabiyo ilaa calallaahi ilaahay korkiisa mahe ilaahay wax waajib ku ah maaha ma jiraan laakiin sida ilaahay isagu ballan qaaday weeyo ilaahay isaga ayaa calaa sabiili sabiili tafadul walixsaan addoomankiisa inuu wax siinaayo ou sawaabinaayo asagaa waajib ilaahay isagaga dhigay ee hadda wax isaga waajibka oo cidi ay saarto ma jirto ah. marka waxaa weeye maa sawaabiya weye sawowgaygu ma ahan axad weeye ah, oo ilaahay keyrkiisaa weye in ajriya maa ajriya ajirkaygu ma ahan ilaa calallaahi ilahi korkiisa mooye wa umirtu waxaana lay faray an akuuna min an akuuna inaan ahaado min almuslimiina kuwa hogaansamay mid ka mida inaan ahaado wa umirtu waxaa lay faray ayuu dhahay nebiyulaahi nuux qoonkiisa an akuuna inaan ahaado min almuslimiina kuwa hogaansamay mid ka mid aan ahaado almunqaadiina liimtihaali awaamirihi weeye ilaahay awaamirtiisa aan farsoomo wa uga reebayan aan ka reebtoomo naftayda kayrkayna sidaas isaguna ugu raaco sidaas markau dhahay alla wuxuu yihi fakadabuu way beeniyey hu nuux way beeniyaan ilaah fakadabuu way been hu nabiyullaahi nuux way beeniyeen fanajaynaahu dabeedna waanu korinow dha ilaahay nuux waman duulna waanu korinay macahu micigiisa ahaadow dha ilaahay filfulki doonti ayaanu ku korinay safiinti wajacalnaahum waxaanu ka yeelnow dha ilaahay dadkii micigiisa ahay oo mu'miniinta ahay khalaa'ifa kuwa u hara ayaanu ka yeelnay arlada wa akhraqnaa waanu maashaynay alladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna fandur fiiriyow dha ilaahay kayfa siday kaana ahaatay caaqibati lmundariina kuwii loo digay celisuul sii ahaatay halaaggii waxaa weeye ku dhacay weeye sidaas ayaanu ku falaynaa hal nabiga leeyahay alayhi salatusalaam dadka adiga ku beeniyana maxaa yeele waxaa loo soo qaaday taariikhdii nebiyullaahi nuux iyo qoomkiisaa loo soo qaaday iyo dhacdadii markaasi dhacday maxaa yeele shay kastoo adduunyadan kasoo dhacawa cibro weeye qofkii waxaa weeye khayrkii dhacay ku dayatana khayrkii bay helaysaa qofkii sharti raacdana ayaduna sharti bay helaysaa alla markaa wuxuu dhahay fanajaynaahu waanu korina nuuxow dha ilaahay waman duulna waanu korinay macahu micigiisa ahaaday hadda markay beeniyeen muddo badanaa la joogay waxaan ku tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo ambiyada ilaahay midka uu cumri dheerow ahay bal xataa waxaa la sheegaa khalaa'iqda ee bani aadamka markii la yidhaahdo haddii wax yar laga reebo inuu isagu ugu cumri dheeraayo marka marka ay beeniyeen oo la korinaayo ayagana la halaagaayo waa damuda aad iyo aad u dheer oo ilaahay waa tou dhahay falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman fa akhadahum duufaan wahum daalimuun haddii ilaahay yidhaahdo suuratulcankabuudan ugu tegi doonaa oo waxaa weeye muddo dheer oo kun oo konton sano la ayuu dhex joogay oo saas u waaninahay waxbana kuma aysan dheefin bani aadamku marka waxa weeye mucaanid weeye xaqana ma ogolo oo dadku waxa weeye sidaas aksar reagsiyadiisaahu dabeecadoodu basharigaahu xaqa way kasoo horjeedaa qaarna dabcigooda iska raacaan qaarna waxaa weeye naftooda shahwadoodii la dagaalaan oo ilaahay baa hanuunsha kolkaasay xaqa ay raacaan ilaahay markaa wuxuu yidhi wamin dulna waanu korinay macahu micigiisa ahaaday filfulki doonta ayaanu ku korinay doontan iyo maaragtay sifaadkeeda iyo axwaalaheeda insha allahu tacaala suuraddan suuradda ku soo xigta ayaan uga warrami doonaa arrintaas oo sida suuratu si xoogla looga warrami doonaa wa jacalnaahum waxaanu ka yeelnow dha ilaahay dadkii nabiyullaahi nuux micigiisa koray khalaa'ifa khaliifyaalo ayaanu ka yeelnay oo arlada khaliif u ah ayaanu ka yeelnow dha ilaahay wa jacalnaahum waxaanu ka yeelnow dha ilaahay khalaa'ifow dha ilahay khalaa'if weeye kuwa maaragtay ah, arlada u haray weeye ah, khalaa'if baan ka dhignow dha ilaahay wa agraqnaa waanu maashaynow dha ilaahay alladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna kuwa aayaadkayna beeniyene duufaankii ayaanu ku qarqinow dha ilaahay fandur fiiriyowdha ilaahay kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmundariina kuwii loo digay ciribtoodii siday ahaatay fiiri fandur fiiriyowdha ilaahay kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmundariina kuwii loo digay ciribtoodii siday ahaatay dadkii loo digay macnaha waxaa weeye halaagii la halaaga weeye fakadalika nafcalu biman kadabaka waxa weeye marka qofkii adiga ku beeniyene sidaas ayaanu ku samaynaynaa marka waxa weeye eh, hadday digtoonaa waayaan ayaga nimanka nabiga beeniye oo kufaaru maka ayaa lagu dhega hadlaaya iyo ummad kasta oo waxa weeye ilaahay rusushiisa iyo kutubta alla isuga dejiyey cid kastaoo ka hor timaada ayaa lagu dhega hadlaaya maxaa yeeley adduunku taariikh soo jirta weeye cid walbana wadooyinkii ilaahay uu soo jeexay oo maaragtay ah, midna waxaa weeye dadku waxay ku raacaan baatilka midna xaqa ayay ku raacaan qofkii alolxaqaahi dadkii ahluxaqa ah meeshay mareenu maraya dhanna wuxuu marayaa meeshii dadkii ahlubaadilka ay mareen ayuu marayaa marka waxa weeye laba wadoo saa isku garab taal weeye casharkeena intaas ayuun kusoo gebagabaynaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu